baluliyey an abi wakidin alxaris bni cawfin radi allahu taala canhu may lakuriyey ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam baynama wakta huwa rasuulka kajaalisun fidiyo fi lmasjidi misaahid dahdis fidi iyo wanaasu dadkana macahu maca nabiy nabaw macashaeyin iyo id aqbala may haqaabileen halaathatu nafarin sidgof ya haqaabileen faaqbala sanaani lama kaabileyn ilaa rasuulilahi akaabilen sala allahu alayhi wasalam wadahaba waaxidun halinkoona tabi fawakafa lamadiisu rumeeno calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha korsheeye surumeen faama axaduhuma axadu tnayni faraa axadki aragay furjatan bog fi lxalgati hilgatiye meel bogson aragay fajalasa fadheedi fiiha fi lfurjati gabalkii bogson haytay oo fidhig nsuubadaasiya fadheedi waama alaakaru kan kale fajalasa fadheeday kalfahom kalf ljalisin hanifidngdaalsho fadheed wama sahlidukisadad faaksara dubrjeedi daaiban haliki taba falama faraga rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki marki kufaarug nagday o wacdigiis wacdiya kufaarug nagdiya gaala nabiy na may kagoolay alaa akbirakum sin sheegay sin kabarey ani nafari nafarkan heshe sin ku kabarey nafarkaasoo talaadati sadidin hesho sin kuwaramey ama axaduhum axadu talaadati sadid koosho fa awaahu axadka dumamay ila llahi tacaala ilahay andumami majlisun oo majlisu dikrigeus andumami ya ilahay so andumami kadhikan ilahay andumami wa faawa llahu ilahay nadumay humanka ilay ila llahi andumi wamal aakar kan kal fasacya xishooday fasacya lahu ilahay kuxishooday minhu min alaakari wamal aakar kan kalena faacrada jeesadi yani faacrada allahu ilahay nacnu an ilaakari ya kujeesadi wa mutafaqun caleyh kalku maxalu dikri lakujeesadaa adoo cudurna ngabna yala diidaay hadidka diisuyahay abi waqid alxaris bin cawfin abi waqid kuni waay magashi xaris bin cawf radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam baynama waktuwa rasuulka jalisun fidhi fi lmasjidi misaahid fidhi wanaasu dadkuna macahu maca rasuli rasuulka macasheeyayin id waktigaas akbala may hagaabilayna halaathatu nafarin sidi qof i hagaabilayn fa akbalasanaani lama sidi qof hagaabilayn rasuulka meli fidhi hagaabilayn majliskiya kuwayen fa akbalasanaani lama gaabileen ilaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshi hagaabilayn rasuulka meli fidhi asaabtana fidiyan hagaabilen wadahaba waaidun halinkon hor ambay fawakafa labadi korsulmen ala rasuuli lahi ala majlisi rasuuli lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsha majlisi korsheya surmen fama ahaduma lamadi korsho faraahu aadka argay furjatan bogyo argay fi lxalkasi helgadi dadkan fidiyan meel bogsamol fadeedo koyo argay reed fajalasa aadka fadeeday siyaab algalti algalti fadheedi wamal aakar kan kale fajalasa huwa aakarki fadheedi kalfahum kalfa aljaalisiina jaalisinti kidaaso fadheedi wama thaalisu kan sidaas faadbara huwa thaaliski duburjeedi daahiban aleki tabawaran iskubahaywa falama faraga rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshi marki faarug nagdi kolkan lamada faylayina laakin kan tabay oo majliski maban fadheen kaasaye haydaaran sugnaati wa fama falama faraga rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshi marki faarug nagday oo khudbadi iyo wacdadi kufaaro nagadiya gaala nabi naomay kagolay alaa ukbirukum masay sheegayo ani nafari nafarkan heshasin ku sheekoyey an xaalin nafari nafarkan xaalshosin ku sheegay nafara halaaati sadidin ah ama axaduhum axadu halaaati sadid koosho fa awaahu axad kusuge dumuma ilallahi ilahi dumumi majliskii oo rasuulkiya ilallahi dumumi lilay saas wa meel ilahay maxal shay oo digri shay lakaayo andumumi ilahay lang andumumi yalmiday kaas fa walahu ilahay nadumay ho axadkiya dumay ilayhi ilalahi nasdumi ahadka ilaahay horan dumigalan gobdi wa waama alaakharu kan kal fastacyahu aakarka cishoodi dhadansado oo hilgadin dhisan hati oo korto isar cishoodi gadaala isku fadheedi fastacya lahu ilahay cishoodi minhu min alaakari aakarkan kan ilahay ku cishoodi waama alaakharu kan sadehad fa ah, faacrala huwa aakarka jeesadi canhu yani wa kay hmay jeesaday isjeesaday h majliski dhan wa kujeesadi faacrala lahu ilahay lakujeesaday canhu an laakari kujeesadi waay macna icraaduna ana allaha lam yucdihi shaya masinu mana maca anahu kana gasad almasjid waxalgat alcilmi lankan horto langangasadi may haye misaaidka dhahgalay majliska koysa walahay misaaidka angasadi xalgat lcilmi cilmigan rasuulka meelanka faaidooyahan angasadi laakin mafadheen waay gabalki mafadheen may welay mawlac oo usan gala maaso waay usku bahireed usuna bahawkiisu bahiya maylanka jaaziye yani ajarki gooyo shaylanka jaazi wamacna anahu kana caleyh hay yatawalac may oh. hayta inis tawaluco ergada gadaalsi isku fadheed meel fadheedo oh, maragayo erne isku oh, fadheedo faylahayta jalsasingel maweelne walaago yar yani inta munaasab mingan meel ona binaanka mafadheedo koror isku bahima usuna jarki walku gooy red mutafakun aleyh hadiskana mutafak waayo an abi saciidin alkudri radi allahu taala anhu qaala abu saciid may ka goray kharaja mucaawiyatu mucaawiya radi allahu taala anhu yabay ala halgatin helgada korshawaaka bay halgadaasoo fi lmasjidi faqaala mucaawiya meray maay ma ajlasakum eri ma shayn cadiim ye ma may suaala ma may ajlasa hua maag fadheesiya kumisansa fadheesi kaalu mayrani jalasnaa fadheeni nadkuru harusan allaha tacaala qaala nabiyna umay golay alilahi ilahi yasinka dhaariyay ma ajlasa ma fadheesina miya kumisin ilaa daka kaasleysan fadheesi miya kaalu mayrani ma ajlasa ma fadheesina naun ilaa daka kaaslayna fadheesi qaala nabiyna umay golay ama hoy ini ana law lam astaxlif ana dhaarma dalabne kumisin dhaarmasayn ku dalab tuhmatan lijli tuhmatin tuuma darteed oo lakum isinsuntumaysado dhaarmasindalam wamaa kana axadun axad mahaan bimansilati an mansilkay kasugnaadi mahaan min rasuulillahi inka mansile sala allahu alayhi wasalam agalaki yar canhu an irasuuli rasuulka she xadiian min xadiidin yar min anhu xadiid yar mahaan ina rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam kharaja rasuulka bay alaa xalgatin hilgad korsheeka bay halgadaaso min asxaabi asxaabi nabiy faqaala nabiy meeray ma ajlasakum maysan fadheesi gaalu meereni jalasnaa fadheeni nadkuru halusaan allaha taala wanaxmadu maxyanu allaha taala calaamaagi korshay ilahi kamacdi an adaahu ala nuniyna una lilislam ila lislam ni anuni waman allahu ilahi galaysaday binaag calayna korkaani galaysaday qaala nabiyu naumay golay a lilahi ilahi ya sinkadaariyey ma ajlasa qaala nabiyu a lilahi ilahi sinkadaariyey ma ajlasa ma fadheesin kumisin masin fadheesin miya ilaa daka kaasa in fadheesan miya qaalu meren wallahi akadaardaane ma jalasna ma ajlasa ma fadheesinnaun ilaa daka kaas oo ilahi dartisa in fadheeniy nadkur laha lain fadheeniy digri ilahi lain fadheeniy qala nabi mare amahoy inia lama staclif madarini kumisingmusin daar dalan daar musin kudalamna tumatan liajli tumatin lakumsin tumaysda daar musin kudalam walakinahu shaniy atanima inkoy jibril a inkoy faakbara jibril kabrinia in kabri an allaha taala ilahay yubahini faantamayo bikum isin almalaaikata malaaigta sinka faantamaw taasa in sheegi rawa muslimun muslim iyo waxdiidkan wuri abi saciidin alkudri kharaja mucaawiyatu radi allahu taala anhu qala abu sacid may ka goray kharaja mucaawiyatu mucaawiya radialahu taala canhu iya bahay calaa khalgatin helgado korshe hakday halgadaas oo fi lmasjid masaaiddaadisas fidhiya helged wareegan fidhiyaa korshoha mari faqaala mucaawiya meray ma ajlasa maysan fedheysi kumising maysan fedheysi intafansa fedheysi ma shayme ma ayu shayin shayme ajlasa huwa shayga fedheysi kumtan fedheysi wala antasan fedheysi me kaanu meran jalasnaa fadheeni nadkuru halutan allaha tacaala lidikrillahi antan fadheeniy qaala qaala mucaawiyatu meray ah, lilahi ilahiy sinka dhaariye ma ajlasa ma fedheysin miya kumisin masan fadheesin ilaa daka dikrllahi laysan fadheesi miyaw kaalu meerena ma ajlasa ma fadheesin anaon ilaa daka dikrullahi layna fadheesi qaala nabiy nao may kagole qaala mucaawiyatu dheh mucaawiya may kagole ama hooy ini ana lam astaclif madaar dalabne kumisin masin kudaar dalabne dhaarada masan er tuhmatan liajli tuhmatin tuhmaysado daraadiy masin kudaar dalabna lakumisinsan tuhmaysdaw walaysi sheegahaysan ama beentiyo in anoo e laha dhaar masin kudalabna laakin ma jare وama kaana axadun axadna mahaan axad kaas oo bimanzilati manzilkay ka sugon an manzilkay ka sugon min rasuul ilahi ninka manzil eh rasuulka inka manzil eh marki lay mucaawiya manzilka rasuulka roogi mayba horta rasuulka garaabadiis ahaay qurayshu gaar ahaan reer banu cabdishamsi ku dhaladi cabdishamsi iyo hashim oo aadi awkiska eh haliyo washalayin rasuulka yusuf sala allahu alayhi wasalam garaabiyayin rasuulka haddana gaar ahaan ariiftiyo oo umu xabiibil erawa rasuulka gaba sala allahu alayhi wasalam mucaawiyat bn abi sufyaan umu xabiib bint abi sufyaan yani walaki walaalism rasuulka gabi kolku mayle usriyeeda ku islaamireed dadka oo fatu maka islaamiya ka jari marki maka la furday bacdisha laha islaami muaawiya kolku reed maylaya ah, wama axadun wama kana axadun mahaan bimanzilati an manzilkay kasugnaadi mahaan wama axadun mahaane bimanzilati manziladayn kasugnaan min rasuulillahi ninka manzil e sala allahu alayhi wasalam agalaki yagan badan mahaan canhu yani wa ka an laadi canhu an nabiy nabag heshe xadiian min xadiiin mini an oo xadiis badan oo xadis yar mahane lay mana langan rasuulka mansilka oo anan roog roogo waan hadana xadis yan oo kale hadis yan yari majaro lay mana xadis yara rasuulka kuriyu wama kana axadun maad bimansilati an mansilkay makasognaan min rasuulillahi inka mansile akala ki yar badan mahana canhu an rasuuli rasuulkaise xadisan min xadisi mini an oo xadis yar majaro mana lang rasuulka mansil shay mansilka kila oo kale roogo waan hadis yana sidaan xadiska in yari in yari majaro ina laakin xadiska waa tahayo ina rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam haraja rasuulka bay calaa xalgatin helgada korshe bay helgadaas min asxaabi asxaabi nabi naba asaabtis meel fidhiyaano oo koobabiyin yaa kormaray maray faqaala nabiy meray ma ajlasa may fedheesi kumisin ma ayu shayin najlasa ma intasan fedheesi kaalu mereni jalasnaa fedheni nadkuru halusaan allaha tacaala wanacmadu maadiyaan allaha tacaala calaa maagi korshenka maadiyaan adahu alahanuniya nauni nihanuni lilislaam ila islam nihanuni wamanahu anagalaysaday bi bima maag alayna korkaan galaysaday kaahi taasaan ton fadhen ilahay an imanaysadi islaamkan imanaysadi unoo kolku ilahay saano ngmaxdiyan hanuunka ilahay hanuni yadna fadheniyo ifulahi antan fadhenila qala nabiyuna umay goray a lilah ilahay sinka dhaariyey ma ajlasa ma fadheysan miya kumismasan fadheysan miya ila daka digulahi laysan fadheysi miya walkal masan fadheysin ilahay digrisa laysan fadheysi ilahay sinka dhaariyey kaalo maereen walahi dhaardane ma ajlasa ma una mana fadheysin ila daka ila digulahi layna fadheysi qala nabiy naumay gole mahoy ini ana lama saclib saar madalamnakum isi muslim saar dalamna tuhmatan lijli tuhmatin lakum santumaysid ama beentiyo tano santumaysadaw saar masinku dalamna walakinahu lakina alxaala washana atani an ma inkooyay rasuulka alahi sala allahu alay salam jibriil wa inkooy faakbara jibriilni an inkabrid ana allaha tacaala ilahay yubaahi ala ini faantumaw yufaakiru faantumaw bikum isin almalaaikata malaaigta sink faantumaw saasa in sheegi rawa muslim muslim iya wa adiidka na wariyay baabu dikri hada kan baabu dikri fadlagaasa li kalkun zaakiriinta alla subxaana watacaala malaaigtisinka faantume horena xadiid mayan sheegni yani waa kayhan saaso xadiid may hay وagashiyathum الرaحma وanaزlat عalayhim الsakina وadakarahum الlahu ilahiy jaalisiintasose fi man cindahu cind allahi kuse fi man cindahu ti riwaayadi fasila faana allaha faakbaranii ana allaha yubahi faantame bikum isin almalaaikataw odoomankaas daakiriin ee dhulka inroogan husahayaan yaro ilahi faantame hana sa huseti iyo nay malaaituhan inta fi man cindahu lilay ilahi inkisaaden lilay rawa muslim muslim ya wadeedkana weriye yubaahine yufaakiru fantame ilahay bikum isin ye almalaaikatan kafantame malaa'iga anadakiriin adokin ro ilahay anyahusahayan yeera ilahay kafantame wa rawa muslim muslim ya wadeed weri baabu dikri husawiyan baabe ilahay loo husaa cinda sabaaxi waa baragabdis walmasaai a cinda almasaai galabtamtiye marki oo waa ka barya galabta lamadaba ilahay lhusaa baabu dikri dikriyan baabay cinda sabaaxi suba abdiya ilahi lusa almasaa ainda almasa qala lahu taala ilahay may ka kolay wadkurus anta nabiy llahi muxamed o rabaka rabaga os fi nafsika nafta fisha ustadarcan mutadarican haalat iyadtadarucaas wakifatan wakaifan haalatki obsadaas wadun aljahri jahr sokadis min alqawli gole biladu bilguduwi hiraabkin ilahay os walaasali galabya galabyaalan galabyaalkan ilahay os walaa takun antaadan haatoy min algaafiliina waay wadkur fi naftaka nafsa os wadkur rabaka rabaga os fi nafsika fi siri horena sheegnay talarucan mutalarican haalata ki o talarucaw wakifatan wakaifan haalata ki obsadaaw walaa takun min algaafiliin areed gadaalshe qaala ahlulugati ahluloga meereena al asaalu jamcu asiilin asiil horta galabu asaalna galabyaalaya nagadaas qaala ahlulugati ahlulog meereena al asaalu asaal jamcu asiilin asiilin oo mufrada jamca shay asaal eh wahuwa asiil may larey ma bayna alcasri ma bacda alcasri ma bayna alcasri walmagribi laydeh casar iyo magrib dartiyo wali haadiya asin lere garab lere waqaala lahu taala ilahay may ka gooley wasabix dahir anta nabiylahi muxamado oo rasuulka lalakidaadahay kadkudhamayaal bixamdi rabbika multabisan halka dehenta bixamdi rabbika rabiga mahadintiis halka dehenta dahir qabla duluuci shamsi irida dhalashadeed horteed iwa qabla guruubiha guruubi shamsi irida dhiyawkeed horteed ba rabiga dahir wa wasabix dahir bixamdi rabbika multabisan haalka dehenta bixamdi rabbika rabiga mahadintiis qabla duluuci shamsi rida dalsideed horteed waqabla guruubiha guruubi shams irida diyawkeed horteed idaabti galabtilay daaiman bilaa yuslay waqaala lahu taala ilahi mayka goray wasabix dahir anta nabiy llahi muxamed o dahir rabaka dahir bixamdi rabika rabiga mahadintisaalad kada anta bilcashii galabti walabkaari subaxyaalki walibkaari subaxyaalki yani gaala ahlulugati maerena alcashi umaylere cashi maylere ma bayna zawali shamsi iridi zuulowsha i wa guruubiha wama bayna guruubiha guruubi shamsi iridi diyaushentindahan iridi bao zuulo duurbagalla kubila unti iridi kudiyaas casho laylera galabley wa waqaala allahu tacaala ilahi may ka golay fi buyutin ahe fi buyutin guriyaalo rijaalun ye fi buyutin kusugnaaden fi buyutin guriyaalo dhaadiyo rijaal kusugnaaden buyudaso adina lahu ilaahay idmay an turfaca hiya buyudiade ini lakorweel ilahay idmay wayudkara lahoso fiha fi lbuyuti buyudi fisa ismuhu ismullahi ana magaashay lakoso yani ilahay yani idmi buyudasoy yayusabtixu may dahiraayana lahu lilahi dahiraayana fiha fi lbuyut buyudod dhahdiya may kadahiraayana bilkaduwi fi lguduwi hiraati walaasaari galabyaalki do rijaalunga dahiraaya rijaala la tulihim mashguuliyaan him rijaala tijaaratun ganacsan mashguuliyaan walaa baycun beycnang mashguuliyaan can dikri wa ilahay hurtiya heshiin ku mashguuliyaan alaayataid dhamaystir waqaala allahu tacaala ilahay may kagoolay ina una sakarna sakirni aljibaala buuro iyo sakirni macahu maca daawud nabi lahi daud macsheyan sakirni yusabixna haal ala dahiraayan bilcashiyi hiraabti bilcashiyi galabti walishraaqi hiraabti yani waa kataas a bilcashiyi galabti walishraaqi hiraabti ramadaas ba yani ilahay dahiraayaan yani fi buyutin waqaala lahu taala ilahi meri fi buyutin taas yani jarmajrur kabar mukadame rijaalun taas ya yani mubtada rijaalun a fi buyutin kusugnaade buyudaso alin allahu ilahi idmi an turfaca hiya buyutin lakorweelo lakorweelo lishrafoob ilahi idmi masaajida linlajeedi wayudkara loosofiya fi lbuyuuti do ismu ismllahi alla magashila kusof ilahi irimi masaajide lanajed ilahi magashila kusa ilahi lakusay salaada lakutukde qur'aan laka akriye adkaara laka akriye yusabixu may dahiraayana lahu lilahi alla may dahiraayana fiya fi lbuyuuti buyudasaadiyo bilguduwi raabti walasaari galabyaalki may dahiraayana rijaalu ma dahiraayan ilahi rijaala masaajidkaas ilahi kadahiraayan raabti galabto rijaala soo la tulhihim mashguulyanihim rijaala tijaaraton ganacsan mashguulyan walaa baycun bayc mashguuliyaan can dikri llahi ilahay dikrisheen kumashguuliyaan can dikri llahi walbarisidi nagadaas quraan akriyoki nagade salaadi cibaadadi tasbiixdi tahliildi kuli nagadayan halaayataid dhameysad waqala lahu taala ilahay may ka goolay ina sakarnaa sakirnay aljibaala buurowa sakirnay macahu maca daawud daawud nabi lahi daawud ana kusheeg suuratusaad a yala kusheeg ya macahu maca daawud daawud macashe ye sakirnay buurowa sakirnay yusabixna haal kahiraayan buuro yo e ilahay dahiraayan bilcashiyi h bilcashiyi galabti walisraaqi hiraabtin ilahay dahiraayan hiraabti galabto malaaigdan ilahay yani guuro ilahay dahiraayan oo nabilaahi daawuda may hay lang xasanu sood yani waa kay masalan mizmari ali daawud tililaayo lang xasanu sood e soodka eedan fayliahay kolka may lakantijiyay kitaabkan dabuurle eraalasi nabilaahi daawud dabuurtasa akriyi jari reer tasbiixsadaay markiisa dabuurta akriya suuradus wanaagas suuradasa ley hata buro latasbixsadaayan ureed mana kan ilahi lay buro nsakirni oo latasbixsadaayan alay macahu kaa buro nsakirni tasbixsadaayan isubo tasbixsadiyo tasbixsadaayan وعn abi hurairata رadi الlahu taعala anhu qala fi bilcashiyi wاlsraaq lay alsraaq shardi may dhaa shardi arb shardi may buahan baro kolka walsraaq hiraabtiy marki waa ka baryo bilcashiyina galabtiyo lamadaas lamadaas yani lamadaas lamadaas zaman ya ilahay husaayan mana kolka waktiyaalkaso ilahay eedang huso hiraabto ulshe aakirka adin makib marki galawtay oo kal ilahay digrisala badiya aayaadkan don tusiyaaya waan abi hurairata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha may kagoolay man qaala lanki kagool xiina waktigi yusbixu waa bari sadaw kagool wa xiina waktigi yumsi galbay sadaw kagool subxaana allahi wabixamdi ma miya miyata maratin boqol sooka kagool lam yati ahadun ahad munakooya yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama biafdala koo kufal badan mimaagi kufal badan munakooya jaa huwa mankaasoy lakoy bibi ma maag lakoy ilaa ahadun ahad maahin ahadkaas oo qaala huwa ahadka kagooley mila ma aladigi mislshay kagooli qaala huwa ahay manka manka kagooli o zaada huwa manka siga ziyaadi maahin yani wa kay lam yati ahadun ahad oo intaasa kooyawmi jar yawma alqiyaama biafdala ko fal badan mana kooyawmi maagi fal badan jaa huwa manka lakooy bi bima maag lakooy ilaa ahadun ma ahadkaas oo qaala kagoolay mila ma qaala lman mankaasay kagooli okel kagooli mila maagi okel kagooli mila ma ma ladigi kagooli qaala qaala huwa manka kagooli o zaadahu aadka ziyaadima aad lan ka wala kagoolay oo kal kagoolay mid wal ma lan wala uslakooy kufal badan koyo kalmajarwa rawa muslim muslim iya adis wuri anhu anabi hurayra qaala abu hurayra may kaole ja rajulun rajulko ila nabiy nabonkoy sala allahu alayhi wasalam faqaala rajulki mer ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ma walaagi lagitu ana lakolomey min agrabin yani agrab heshekalakolobi agrabtaas oo ladaqa galintayni analbaariata yani wa kay masalan bima shayun cadimun ye tacjub oo kal wa ma shay cadiim ye walwin ye lagitu lakulumiyar min akrabin dukod heshe kulakulumi an anraar heshe kulakulumi akrabadaas oo ladakad ganintayni an albariat okyatai ganinti yabua walwin kulakulumi utan yeede okasihun anraarin ganinila qala nabiy naumay koray mata tacajubka wel mana calaamatu tacajub walaan meriyalan calaamatu tacajub jiidintoy dhibacda hoose hal maragni calaamatu tacajub ma ta ya rasuulalahi naftiye tacjub faqaala mer ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ya abua ma shayun cadiimun ye lagitu lakulmi min agrabin agrabka lakulmi agrabkaasoo ladakad ganiintay an albaariyatay ganiinti hahe walgina kulakulmi min ashidati eh fawga alwasfi tilmaanku fooge liajli ladkiha ganiinsha daraadiye walaasala tilmaamo korme an raareyda ganiinaykan oo kale maran sari qaala nabiyuna umay ka goolay ama hooy loogultaad ku goono faday xiina waktigi amsayta dakalta lmasaa galabtaada ada gali marki galabta galaasen kagoolo faday acuudu bikalimaati llahi taamati min shari ma khalaqa kagoolo fadi lam tabura hiya caqrabadiyeede ma dhibo fane kaad maka dhibo fanu an raar maki dhigo fanu mana loo gulta ma loo gulta kagoolo faday xiina waktigi amsayta galbaysated kagoolo fadi ay dakalta almasaa acuudu an men gale bikalimaati llahi ilahay kalimaati men gale kalimaatki ataamati dhimaystirmen min shari maagi shartisa kumen gale khalaqahu ilahay abuuri salay kagoolo fadi wa lam tabura hiya cagrabadi hede ma dhigo fan kaas makadhigo fan kalkun saasumana ay waktigi hiraabta say lahersido labahanyi galabtan adkaarta laafaysa rawa muslim muslim iya waadis uriyey wa anhu an abi hurayrata yani tajruba lankaoa may sheegey saas oo kalmeerayhan adkaartan tan e waa barnay awlaadani dadkaas long barni dadki long barni reed toonoomid eh driskaan e iya adkaartina akisatay waan wal ganinay cagrabki ganiniya sugahay ganini lahawna mahelne mana lahawna maheln tajrib mana kolkadadkaarto akisato oo oh, hata walayo kinga darinaayn kidiyan dhibki hordhaang rafaski makaderaalilay mana sabra ilahay kasiye dhibki i lahawki malahaado taasday mana sawa muslima muslimya adis wariyey adkaarkol akisada res tajruba wala argay oo la tijaabay wa wacanhu an abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabiyi sala allahu alayhi wasalam abi hurayra lakajar an abi hurayrata an nabiy sala lahu alay salam anahu ana nabiya kana nabi naw mayaaday yaqul nabi naw ini kagolawahad ida waktigi asbaxa nabi naw waa bari islaw mayraay allahuma ya allah waleyo bika bisababika ada sababka wa asbaxnaaka waa barisini wa bika wa bisababika ada sababka wa ilaah amsaynaka galbaysini wa bika wa bisababika ilah ada sababka wa nacyaaka nooladanin durmiyada kukahan wa bika wa bisababika namutu kundurani kageeriyoodan namutu kundurani le wanushuuru nagashan ilayka ilah wadanti kewahaati saray marki waa barisada rasuulka taasa lan وaida amsa نabiy nabgadi galbaysadawna ey dakala lmasa galabta galoon kaala nabiy naumera allahuma ya allah aleo bika bisababika amsaynooda asbacnamayn hada gala mal roogo allahuma bika bisababika amsayna galbaysani wa bika wa bisababika ana axyaaka noolodaan wa bika wa bisababika namuutu ka geeriyoodaan wanashuru nagashan ilayka adantikeaasila adiak nagdaan adkaartasalakriya raabti galabti waay rawa abu daawud atirmidi adis wariyay waqala tirmidi mel adisan asanon anhu an abi hurayrata ana aba bakrin صdيq radi aلlahu taala anhu kala abu bakr may ka goolay ya rasuul الlah ilahi rasuulkiisi mur far anta ni ani far bikalimatin kalimaadi far kalimaadkaas oo agolo ana ana kagolaw huna kalimaadka kagolaw ida waktigi kagolaw asbactu an waa bariisad wa ida waktigi kagolaw amtaytu an galbaysad qala nabiy nao may kagolay ul dheh abu bakr aw dheh allahuma ya allah aleyo fadir samaawaati ya fadir samaawaat samaawaadka alihi abuuriyo واlarli وaya fadir alardi arad alihi abuuriyo caalim اlغaybi ya caalim algaybi walimognaay alihi ogaayo washahaadati kano xaadirka alihi argaayo ogaayo raba kuli shayin ya raba kuli shay shay kasta rabihiiso malikahu malika kuli shay shay kasta lihi milkiyo ashhadu an may gala an laa ilaha ila kala jar e ila anta maay acuud an men gala bika ilah adiko men gala min shari nafsi ortug bila nafsatida bashar badan min shari nafsi nafsatida shartiye ko men gala ilah nafsatida nafsi shartiye waay yani nafs lamaratun bisui wa umaati anunta saras nafsiye ilahi likumen galo min shari nafsi naftay sharteed iya kumin gale wa shari shaydaani iskaalmaysadaan saaxiib wa hay wa kay wa shari shaydaani shaydaan sharkiisa kumin gale wa shirkihi shirki shaydaani shaydaan shirkisha ilah kumin gale wa wa shirkihi ma yadcu ilayh shaydaan wali dagankuwera min alishraaki bilah ilahi lin sharig wele aha hay kaala may kagoorey guldhe gaala nabi mere guldhe ha kalimaadkan da idaa asbacta hadii ad waa barisato iyo wa idaa antayta di galbaysato i wa idaa waktigi akaltaad gobsato malajacaka makanisika gobsatoob sadakaartan akriyo mana adkaartan akriyo e sadan akriya qala abu bakr waan an abi hurairata an aba bakr sadiq radi allahu taala an qala abu bakr may ka gola ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo mur antaada faraniani far bikalimaatin kalimaati far kalimaadkaas oo agul ana kagolahuna kalimaat idaa wakti kagola omsayton galbay waa bariisas asbacton waa bariisas waidaa wakti kagola omsayton galbaysas qaala nabiy kul day ya aba allahuma ya allahu qaadira samaawaat faadila kalku may munaado o xudifa minhu xarfu nida munaado oo xarfu nidiselaadafiyo allahuma ya allah aleeyo faadira samaawaati ya faadira samaawaati samaawaadka lihi abuuriyo alihi abuuray bigayri mithaalin sabak wa meelinka daydin injarno samaawaadka ilahay si abuuri simadokole hadu kahor jarta iyada kafiirsadin mal eraw meelinka daydi mala ilaahay dolkun ilahay islaysadan firaashi meelinka daydin mala mana ya faadira samaawaati samaawaadka lihi faadira samaawaati ya faadira samaawaati samaawaatku todobada e alihii abuuray min gayri misaalin sabaq misaal oo dayday dainjarna abuuriyo walarli wayafaadir alarli arad alihi abuuriyo caalim algaybi kuli munaado oo xudifa minhu carfu nidaale caalim algaybi ya caalim algaybi eybka alihi onayaw ogaayo walimabn o unanku wargabne hadi kubacd kooy doonan alihi ogaayo washahaadati waya caalima shahaadati kano xaadirka eo dab roogo alihi ogaayo raba kuli shayin ya raba kuli shayin shay kasta rabihiiso وamalikahu malika kuli shay shay kasta li milkiyo ashhadu an may garay an laa ilaha ilaha kalanjan ilaa anta admain acudu ana an may man galay bikadi komen galay min shari nafsihi naftay shartiya komen gale wa shari shaydaan shaydaan shartisa komen gale wa shirkihi wa min shirkihi shirki shaydaani shaydaan shirki shay waxyaalihi sudadan wero oo ilaha ilin shari weelan ilaah komen gale shirkihi hadi la bikasri shini wa sukuni rai shirki le ma yadcu ilayhi min alishraaki bilah ilaha ilin shari weel ahaan wa sharakihin jar washarakihi hay min shari shaydaani washarakihi sharaki shaydaan shaydaan sirigdisa komegin gale sharak goob leero shintila kordho shagalki le shin ira kaaforto sidi le laakin shagalki macnaha iska bedele washarakihi bifatcatayn sharak goob leer masaa'idihi dhi shirgooliyaalshi wa xabaa'ilihi yani ay aytis alati yaftasinu biha naasu dadka kafidnaayo sharak goob leer may buaha ay boodo maka saaso ay boodo ule horgeesi yani saas kale waay ay boodid oo kale mana sharag kolkin shaydaan manaa ay boodi laysun dadka kugaardaa lay hoob sharag leer markaas mayna laas macnaagi ay boodida shaydaankan ilah adik oo meelus dadka ugaaradaw kadku mayli sheegay xabaail shaydaan oo kale wa ililahi oo kale shaydaan binaantesha iyo meelugaas iyo dadka fidnaaye kalkan sharag wayna koomegin kale hoob shinta la kordhawo sharag laafay manaa laakin shirki hilay hoob ertamaha wa shirkihi shirki shaydaan shaydaan shirkishay walaw sdadanka wero oo ilahay sharig wero e eh, anasako magan galaw qaala nabinamay kagoolay gul dheh haa kalimaadkan de idaa waktigi dheh asbaxta ad waa barisat wa idaa waktigi dheh amdayta ad galbaysat wa idaa waktigi dheh akadta ad gobsadaas omala jacaka makaan jifka gobsadaas tawaama yurey xadiidka abu daawud watirmidi waqala tirmid mereg xadiiun hada xadiiun wa xadiiskaaso xasan tirmidi saxiix saxiix can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala ibnu mascuud may kagoolay kana nabiy llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay nabi shay ma haaday idaa amsa hati galbaysado idaa dakala fi lmasaaw amsa mana iyo ay yani wa ka amsa asbaxa iyo akhawati kana lera laakin taamiyu meelin hadun rog taamiwa lagbada lanki nacwad kasa lagbada ba dareeme amsa hadii ad gal yali dakala fi lmasa obler taamiyu faacilagaadaas isin kali kabar mawaydiisadaas markaas an ibni mascuudin radi allahu taala anhu qaala ibnu mascuud may ka goolay kana nabiy llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay nabi may haaday ida amsa ida dakala fi lmasaa galabta hadi galo taamiwa hadi galabta galo ida amsa nabi nabagadi galbey sidoo faacilgaas mafulkalmaweydi lakin oob kabar oob isukana abarkana akhwatukana lakweg ida amsa hadii sahaado kabar kala weydi sidaas ida dakala fi lmasai hadi galo gaala yaqul nabiyu nabag meeraay amsayna waamsa lmulku lilah walxamdu lilah sara ila aakiri amsayna dakalna fi lmasai galabta galni waamsa lmulku boqortooyid mayn galbaysatay ilaa iyo doortooydan galbeysati idida indiyaas ilahay indiyaas ilahay maamule yani haddana waa kusila baryisiya ilahay le waamsal mulku boqortooyd walaan kale adunya dalkun le wal kasusuubiya enfes yani wal onso korrankukumaayo wal awoodi on kusuubi korne ilahay lay maamulaayo waamsal mulku boqortooyda galbaysati lilahi an galbaysati walxamdu maxad kamila lilahi ilahay le laa ilaha ilaha kalmajar ila allahu ilahi ma waxda munfaridan alaati shari laa shariika sharik law lilah ala sharik masonaan gaala raawi ana mayn maleeyay hu nabiya nabag maang maleeyay qaala nabiy nabag ini kagooliyang maleey fihina fi lkalimaati kalimaadka dahadiyo ini kagooliyang maleey lah lilah ilahi ale almulku boortooy kamil ini nakadari mana laa shariika lah la ini lakaraabi niha nakadariya wala shakiya waan kadarsanta la lah lilah ilahi ale almulku boortooy ley walah ilahi ale alxamdu xamda kamile wawa ilahi calaa kuli shayin shay kas gadirun aliyawod ay rabbi ya rabbi rabi hayo na munaado o minhu munaado o xudifa minhu carfuni daawa rabbi ya rabbi rabi hayo asaluka kasuaale hayra ma aladigi kan khayr badan kasuaale fi hadi layla layla hada galabtagnin galahayt wali datiyakajar khayr e yakuwarsade wa khayra ma bacdaha bacda layla layladan tanga ma bacdisha wali khayr e kasugnaadin kuwarsade waacudu ilah an magan gale waacudu ana an magan gale bika ilah ali komen gale min shari ma aladigi shartisa komen gale istagara sugnaaday fi hadi laylati layladan dhahdiya kasugnaadi wa shari ma wa min shari maagi shartisa komen gale isagara sugnaaday bacdaha bada laylati laylada bacdisha wali sugnaaday kan sharbad kan sharbadan may hadi shartis lay untumana may lere antilatmubalag laysa ala baabiha min shari maagi kan shar badan akomen gala bert kan shartilay kan shar badan shar badan eeg lay maayn kan kan kale walaago iyanaglaasman maanaga halah kalkun kan shar badan ma entmiln oo kale waacuudan men gale bik adi komen gale ko sharre wali haado kan badan lay ma esaas maanaa isu dhom sharto dhom bu mana waacuuda men gale bik adi komen gale min shari maagi shartisa koomegen gale fi hadi laylati layladan tange wali shareka jarooma koomen gale yaraadoy badanaadoy wa shari maagi shartisa koomen gale bacda bacda laylati min bacdi shahaadi rabbi ya rabbi rabeeyo acuud an men gale bikadi koomen gale min alkasari wehensayse koomen gale wasu ilkibari dognomahumaatiriye koomen gale oo waayal kofkunaba isla darsan wasu ilkibari dognomahumaatiriye koomen gale rabbi ya rabbi rabeeyo acuud an men gale bikadi koomen gale min cadaabi nnaari min cadaabin cadaab iya gale cadaabkaas oo fi naari naar fi shihaadi wa cadaabin wa min cadaabi cadaab yakun min gale cadaabkaas oo fi lqabri qabri fi shihaadi sahri jari rasuulka sala allahu alayh wasalam kana nabiy llahi ida amsa qaala yaqulu kada kada sahri jari ida amsa markaas galabtoobadee waida asbaxna wa waatoyen waida asbaxa kana tekada kana nabiy llahi may hadi sala allahu alayhi wasalam ida waktigi asbaxa nabiy naba waa bariisado dakala fi sabaaxi waa bar marki gal qaala yaqulu nabiy naba kagoolay dalika almadkura ki odhelkintamamk odhelila sheegay dalika almadkura aylan yakugolaay laakin may kishaleeyin odhay amsaynaa wa amsal mulku maay yeedilay bedelas dalika almadkura kugolay aylan sidii hore ookal asbaxnaa ila lakin haddaata waa ka bari amsaynaa meran asbaxnaa waa barisini waasbax almulku boqortooyadina man waa barisatay lilahi an waa barisati oran wedres walxamdu lilah wala la ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lah lmulk walah alxamdu ala kuli shayin qadim rabi asaluka kayra ma fi hadi layla wakayra ma bacdaha waacud wala khiyarkaarne rawa muslim muslim iya adis weriyey waan cabdالlahi bin khubaybin bilami lkay kada godshelaki cabdالlahi bin khubaybin kadas almucjamat ldabisi radi allahu taala canhu qala cabdالlahi bin khubayb may ka gole qala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam li an may ngareyan ikra akri kul huwa allahu axad wlmucawadatayni akri ina waktigi akri tumsi amtaad galbaysadaas wa waina waktigi akri tusbix anta waabari alaaa maraat sidi tooka ari akri takfihiya talaatadaas aayadood takfihiya sidid sur sidi sur wa gulala iyo mucawadaten ah birabilfalaq ul acuudu birabilfalaq waqul acuudu birabi naas lamadaasa mucawadaten liskare ul huwalana dar yani takfi res takfihiya suwartaa sidid e kaafiyaya kadi kaifalnaadaan min kuli shayin ako kaafiyaan shar ljin walins oo dhan ako kaafiyaayan wa ay tacawud tacawudaada lare rasuulka sala allahu alayhi wasalam hor laangantius onayo oo ay suurad mucawadateynka langadejine birabilfalaq birabinaas langadejin yani adkaar kale oo oh, ilahay lkamigan kala afijel laakin oob oh, lamadan suura ogula oh, birabilfalaq birabinaas tumi kokan aydood balhakadeji bes anti kale adkaare kutabay han kahersidadi jari hana migan kala jari kahersidad gar jari kalka rasuulkana tagma balan gaaday lay takfihiya tadida suura kaafiyaya kaadi ka kaafiyaya may ko kaafiyaya min kuli shay shay kas oo min aljini wاlinsi wاljani kuli ko kaafiyan walkasto maatadifadidan ko kaafiyan rawa abu daud abu daud adis wuriye وtirmidi warawa tirmidi وaqala tirmid mari adisan ada adisan way xasanu darjidis hasan صaحiح o صaحiح وan cثman بn afan radi الlahu taala anhu kala cثman may ka golay kala rasuul sala الlahu عlyه وasalam ilahi rasulsi may ka golay min cabdin odong majar cabdigaasoo yaqul kagolo fi صabaحi kuli yوmi maalin kasto baxdiya kagolo وamasai kuli yوm laylati laylkasa galabtiya kagolow ma jer ma min cabdin cabdon odon ma jer cabdigaaso yagul kagolow fi sabaxi kuli yawmin maalin kasta subacdiya wamasaai kuli laylatin layli kasta galabtiya kagolow ma jer bismi illahi aladi laa yaduru maca smi shayin fi lard walaa fi sama wahuwa samiy lcalim talaata maraat kagolow ma jer ila aakiri ila lam yalurawa ila lam yalura ma dhibaaw hu cabdigaaso ma dhibaaw shayon ma dhibaw walusi dhibaw dho ma lew ma min cabdin odon ma jer yagul kagolow fi sabaxi kuli yawmin maalinka subaxdiya wamasaay kuli laylatin bismi llahi asa yani aay ataxasan ana dhoorsade bismi llahi ala magaashay ka dhoorsade aladi alahaaso laa yadurun dhibaan maca ismihi ismi llahi alisin shay maa shay shayun shayin dhibaan shaygaasoo fi lardi arad fi shahaadi walaa fi samaai samasi fi shahaadin dhibaan wahuwa ilaahay asamiicu alihi deega waay alcalimu alihi og waay saka goolaw talaata maraat ka goolaw majer ilaa hadi jaro lam yadura ma dhibaaw hu e waa kay masalan hadkaasoy cabdigi ahaye lam yadura madhibahu cabdiga shayun shay madhiba waay shay caam <clears throat> waay mana yani wa kay masalan ah nakira may leray fi siyaaqi nafyi tufid cumum annakiratu fi siyaaqi nafyi tufidu cumuman nakira hadii nafyi dhahdido cumuma faa'idoyas shay oo dhan madhibaw yani min aljini wاlinsi wagayri madhibawa rawa ma yuray xadiska abu daud watirmidiy waqala tirmidi may kole xadiun hada xadiun waay xadiskaas oo xasanun darjidis hasan saxiun aw saxiun xadiiskan kam sanadkay marki laha weriya lankoka jari xadiiskan weriyi jari iya may lerahin xadiiskan ba weriyahayta bismillahi ba weriyahayta may haayo dhiligo dhonga ku injiga jiisa haaye laridanko xadiiska weriyahay markaasa may lari sheeko xadiiska adi ba weriyahayte sadbaletaah jiridantakinka koyti may rahin yani wa kay masalan ba ak wiliga akri jaryari mana minko minyo kumid hilmaami kalkun kusabi yari ma akrineri aminka yani waa qidira jaray idhiyan walaag idhiyan ari kolka reesaas mana adkaar markas la akrisado tajaruba hawaabu dawas baawama aladi anbaabey yaqulu shasi shasi huma kagoolaaw cinda naumi hundurma agdiya wali kagoolo fadiya anbaabey wa baawama aladi anbaabey yaqulu shasi shasi huma kagoolaaw cinda naumi hundurma agdeed markii sundura wali kagoolo fadi gaala gaala allahu tacaala ilahay may kagoolo ina fi khalqi samaawaati samaawaadka todobade abuurasiyo iya kusugnaadeen waalardi wa fi khalqi lardi arada abuurasiyo iya kusugnaadeen waiktilaafi leyli wa fi iktilaafi leyli leilka iskhilaafshi wanahaari maalinta iskhilaafkood iya kasugnaadeen la aayaatin aayadyaal iya ayn ayin kasugnaadeen oo kacibragaada ilahay waaxidnimadiis indalilside liulil albaabi liasxaabi lcuquli caqliyaal asxaabtood iyo aayaatan kasugnaadeen aladina kuwi ayada makarareywa aladina kuwi yadkuruuna husaayan waay yani allaha tacaala husaayan qiyaaman qaa'imiina haalin kuusurugna ilahay husaayan wagucuudan qaacidiina haalin kuufidhiin ilahay husaayan wacalaa junubihim wamudajiciina haalin kuujiifon ilahay husaayan calaa junubihim dhinyaalkoodan jiid wayatafakaruuna fikraayan fi khalqi samaawaati samaawaadka abuuristeedana kafikraayan alarli yani fi khalqi larli arad abuuristayaalshe ina kafikraayan si ilahay in khalqi cajiibka ilahay in khalqina kafikraayan kabacd ilahay waaidin dalisadaayan al aayaat aayaadka dhamaystir aayaadkan haange mana baabu ma yaquluhu cinda nawmiya kudikanyin marki lahakaawon durmeeda kukat mana si rasuulka lilahi sala allahu alayhi wasalam sadidin aydood iyo akrijari kadalilahay aayaadkan tomon aydood i waliy ya fijari masalan ilaha suurad lagu dhamaystira ina fi kalki samaawat kubilaaw ilaha lagu dhamaystira suurad lagu dhamaystira aayaad kaas afijari waan cudayfata radi allahu taala anhu abi hurayrata radi allahu taala canhuma ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam kana rasuulka may haaden ida aawaa huwa rasuulka adi dumumaayo ilaa firaashi firaashi nabiy nabo firaashi indumumaa qaala yaqulu nabiy naw may kagooli jaray sala allahu alayhi wasalam bismika allahuma ya allahu aleheyo axyaa noolade waamutu geeriyooda bismika ilahu magaaga ye allahuma ya allahu aleheyo axyaa ana kanoolade waamutu ana ana kuundure yani kanoolade on durmeda kuke waamutu kadhimaden kuundure sawa markusa jifada ida awa ila firaashi undurmalinjeedo saas aki jari saasalan bahan kana hoob largona daa'iman saasa hadi jari rawa lbukaari waadis wuriyey وan caliyin radi allahu taala canhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qala rasulka may kagolay lah lialiyin walifatimata radi allahu taala canhuma may ngaray ida awaytuma lamadin hadii dumuntan ilaa firashikuma lamadin firashin tigen dumuntan o oh, akadtuma lamadin gobsataano malajicakuma makana jiibkin gobsataan fakabira takbirsada talaatan watalaatin sodon isada allahu akbar dhaha wasabixaha fakabira wiinaya allaha taala wiinaya talaatan watalaatin sodon isada wasabixaha wasabixaha dayra allaha taala ilahay dayra talaatan watalaatin waxmada ang maxdiya ilahay ang maxdiya talaatan wa wa fi riwaayatin atasbix tasbicada takunu hiya tasbicada may hadase arbaca وatalaaثiina sodon iyo afar iyo haadaas وafi riwaayatin atakbir takbirka arbaca yani wa kay atakbir takbirka yakunu huwa takbirki haade arbaca وatalaaثiina sodon iyo afar ya haade sa adkaartasalafisde marka la jiifadaw oo sodon iyo sadidas mutafaq caleyh وan abi hurairata radi allahu taala anhu gal abi hurayra may kole gaala rasuul الlahi sala الlahu عlaه wasalam ilahi rasul shamay kolo ida awa axadukum aadkin hadi dumamo ilaa firashi firash laad aadka firashi intiken dumamo fulhi farjiyoy firasha firaash alaad aadka firaash farjiyoy ey falyunkisi gadyoy darka intigaad hufisiyoy hay firasha bidaakilihi bidaakilati zaari izaari yani waa kay aad bidaakilati zaari zaari ahad ahadkaasoy hoos gundushay daakil shay ka farjiyoy wa may weli fa inahu shaniye rasuulka ciloy walalan farjiyo mayb wa fa inahu shaniye laa yadrimush ma walaagi khalafa khaliif nagday ho ahadkan khaliif nagday aleyh alalfiraashi gadaal shay kooy makorgal gadaashe wali sarisasoy ha bari galaay masir galaay makorgab wa isku farjiyo intiisan jiifan waay fama yaqulu may kagoolay bismika rabbi walactu jambi wabika arfacuhu ilaa aakiri sa kagoole ida awawa ila ida awa axadukum axadkin hadii dumumaayo ilaa firaashi firashlah falyanfudhi farjiyoy falyunkis higadiyohan weelahay karki higadiyoy firaashi falyamfudhi farjiyoy firaash firaash alahad bidaakilati izaarihi izaari laxadi axadkaasoy hoos gundishay farag bifarafi zariya kadhigan bidaakilati zari zari laha aadkaas hoos gundushay farashay farashay ka farjiyo mana yufdoy may wali fa inahu shaniye laa yadri ma og laa yadri huwa axadki ma og ma walaagi ma og khalafa huwa ma khaliif nagaday hu axadki an khaliif nagaday caleyhi ala firaashi firaashi korshi khaliif nagaday gedaalshay koy makor gabo kuma yaquluhu axadki may kagoolay bismika ilaahu magaagaa rabbi ya rabbi rabeeyo ya dijiye jambi ka dijiye magaaga ilah diniga kadije wa wabika wabisababika hada sababkaba ilah arfac an kor wele hujanbi dinig hadan hadowtina hakor wele hadoobingedin hadan haka hadoon idaa waktigi amsakta ada haysato nafsi in amsakta hadi laalasi an huntri nagadoobiyelay dardaarma ilahay farmin fardago ida am idaa amsakta hadi ad yani idaa amsakta hadi ad haysato nafsi nafsay haysato hoosi an huntri nagadohankan ma farxam ilah naxriis ha nafsi nafsay naxriis wain arsaltu wain arsalta hadi ad diido ha nafsi naftay hadirto on durmeediha ididoon ruuxa inagdoon taxfad hadan xifdi ha nafsi naftay xifdi bimaagi ka xifdi taxfadu anta xifdiyaas bima cibaadaka adoomanka ka xifdiyaas cibaadaas o saalixiina susuban mutafaqun caleyh وan caiشhaa radi aلlahu taala canهuma ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam kana rasuulka may haaday ida akada nabiy nabog hadi gobsado malajacaho malajaca nabiy nabo makana jiibshay gobsado nafasa nabiy nabo tufaay ay tufaay annafku may larey annafk lkafif afuufo oo yaro mana afuufkaasida afuufas yarkibaanjifemalahas afuufo laakin kana ida ida akada malajachu malajac nabi nafata nabi nabag afuufay tufay fi yadehi fi kafeyhi rasulka lamiskafi afuufay wagara anabiy nabo may akriyaay bilmucawadati suurayaalki mucawadaatka leraay ul huwa la iyo yani sura yani suurat liklaas iyo mucawadaten sadiidasa iska daray wal jamciyeya baabu taklib alkwali mucawadada lisdariyo dhon wamasaca nabiy nabag masaxaay fima bilkafayniya jasada jasad nabi nabo jirtay kamasahay saasan ba marka la jiifada mutafaqun caleyh wafi riwaayati lahuma lilbukhari wamuslim ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kana nabiyu nabo may aada ida aawaa huwa rasuulkasi dumamaya ilaa firaashi firaashi nabiy nabo firaasin dumamaw kula laylatin fi kuli layla layla kasadin dumamaw jamaca nabiyu nabo kulmiyaay kafeey odha yaday man fi yaday kafeey tila fasra jamaca nabiyu kulmiyaay kafeey kafay nabiy lama lamidis kafiya kulmiyaay uma bacda dalika marki sodon kulmiye nafat nabiy nabo tufay fihima fi lkafayn fakara nabiy akriyay fihima fi lkafayni kul huwa allahu axadun waqul acuudu birabi lfalaq waqul acuudu birabi nnaasa ka akriyay uma bacda dalik masaxa nabiy masaxay bihima bilkafayni ma walaagiya masaxaay istadaaca huwa nabog awood min jasadi jasadi nabiy hay galantis walibaseraso jasadi eh ya masaxaay intay kubilaawaay yabda nabiy nabog bilaaway bihima bilkafayni bimasxihima bihima bimasxihima lamadaas kaf masaxadii omay kabilaawayay cala ra'si ra'si nabiy laba madishay kubilaaway wawajhi waji nabiy laba wejishay wama aqbala walikaabilo min jasadi jasadi nabiy laba jirtay walikaabil yafcalu nabiy falaayi dalika lmadkuura madkuurkaas kaase falaayi talaata maraat sadi tooki falaayi kolkan yafcalu dalika taas dalika lmadkuura falaayi talaata maraat yani ficilka oo maryawka miya me akisanta miya me lamadaba nagda kuran mutafaqun caleyh qaala ahlu lugati ahlu luga may ka goolen anafdu afuufo nafkun afuufo annafku maydkajed nafkun afuufo ladiifun yar bilaa riigin bigayri riigin unjuflaangne taasu mana laylaraail afuufo labes kaasalimbahanyi wacan ilbara binu caasib masli kitaabta welayanoreed afkala afuyelinkaawalkasalaskutufay mahe tartiib mana laylarabes wacan ilbara binu cazimin radia allahu tacaala canhuma qaala bara binu cazim may ka goolay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shaliyanamayngaray idaa atayta adi aseedaas bariyo barow malajacaka makaana jiifka seedaas fatawala waysaysay wuluaka ka wuluika waysada oo kale lisalaati makasaas salaada qaabkidin waysaysada ay kaamil mahayn ilaa luga dhon la dhigo saasan waysaysay uma bacda dalik markeed waysada saasan gaftilajic jiifoy calaa shaki kadhingida ka jiifoy shadidi alaymani midgeed waqul dheh allahuma ya allahu aleyo aslamtu salimay nafsi naftayan dhiibi ilayka ilaah naftay adikin dhiibi wafawaltu bandhikida amri amarka ilaah amra ilayka adikin bandhikidi wali umuurtay oo dhan ilah adikin bandikadi wa waljatu tiri idhari dhabarka ilayka ilah adikin tiri ragbatan liajli ragbatin dalabow darteed oo sawaabkana dalabow ragbatan yani fadow ahi sawaabkanana fadow warabatan obsadow oo ilayka adko obsadawa ya dhabarkeeda kin tiri laa maljaa midingal walaa manja fokasha minka min cadaabika lakufokado mahaan ilaa ilayka ada lakin fokado maahin amantu ana rumaay bikitaabika ilahu kitaabka rumaay aladi kitaabkaas anzalta hadi jiday kitaabki kamilka aya rumaysana wabinabiyika waamantu rumaaye binabiyika nabagaa rumaay aladi nabagaas oo arsalta hadirsi ay sida dhew mana marki jifadaa sida dhew dadka dhongan yaali dardaarsa fa in mitaari rasuulka kolku may kudhalada faide alkaartasoob akiyada faididi maynadaas rasuulka cadeeyy sala allahu alayhi wasalam fa in mita hadii ad geeriyooto calaa dalika alxaalka adoo taas akrigi jiifato reed walkalan hadalne taaska geeriyootua sin hundurtiada nagad mita geeriyoodas cala alfitrati cala alislaami islam korshay ka geeriyood wajcal weel huna kalimaadkan weel aakhira maa shayki indamboy weel tagulu tagrew akhiyaas waliyada khiyaasom iska goolaski indamboy an haadin waay mutafaqun caleyh wajcal weel huna kalimaadkan aakhira maagi aakhir shay weel tagulu anta alka goolaas mutafaqun caleyh adkaaru walakriye macnaa fahamti wacan anasin radi allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kana nabiyun hawa may haaday idaa aawaa huwa nabag hadi dumamaayo ilaa firaashi firaashi nabi nabag gololisan dumamaw qala yaqul nabiy naamaray alxamdu lilah aliya maad kamila isku leh aladi alahaaso adama godiyayna un wasagahu ana waraabiyayna unn waraabi wakafahu ala kaafiyayna unana kaafi waawa ala dumayna unana dumay mirdhiifan onana si fakam min man badana fakam min man duul badana laa kaafiya koo kaafiya lahu liman mankan lahayna badana walaa muwiya koo dumawna lahu liman mankan lahayna badana min aliwaai wahuwa tawfir lmawa almakan makan duma lahay fakam min man laa kaafiya ko kaafiya lah liman kaafiya njar walaa muwiya ko dumawna lah liman dumawna jarna badana rawa muslim muslim ya hadisana weriyey waan hudayfata radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam kaana rasuulka may haaday ida araada huwa rasuulka ti doono an yarguda huwa nabag inihinturu doono walaca nabiy nabag dijiyaay yadahu yada nabiy nabag yadis yadaasoo alyumna midgeed yadijiyaayey galantis midgeeda dijiyaay taxta kadi kadi lmustafa sala allahu alayhi wasalam rasuulka dhabinshay hoosisa galantis midgeed yadijiyaay uma bacda dalik yaqul nabiy meerahay allahuma akini cadaabaka yawma tabcadu cibaadaka ilaa saas erayo allahuma ya allah le li anta ilaahu dhoor ni ani dhoor li anta ada dhoor ilaahu ficlu amar rafiif mafruuq sidisa faacilka li bese allahuma ya allah leyo li anta ilaahu dhoor ni ani dhoor cadaabaka cadaabka ilaahu dhoor yawma maalin oo dhoor tabcatu anta habii doonto cibaadaka xagiiguha habii doonta amantoo doomanka diyaas ilahu cadaabka oo dhoor sera rasulka rawa tirmidiy tirmidiy adisn wuri ala tirmidi mare adisun ada adisun wa xasanun darjadiis hasan wara waa may kala weriyay xadiidka abu daawod min riwaayati xabsata radi allahu tacaala canha yakuri wafihi ay anahu kana wafihi fi lxadiisi xadiisin oo xabsa weriyaas wafihi fi lxadiisi may kasugnaaday anahu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kana nabiy nabog may haaday yaqul nabiy nabog ina kagoolaw haadi hu alqawla goolka ngati sheegniya kagoolaay alaaa maraat allahuma ini cadaabaka yama tabcatu cibaadaka iyo sidatoka kagooli jariwo saasa xadid wafi fi xadid xadidi cabsa cabsa hadisa may kasugnaadey yan cabsi wuriyaase anahu ana nabiya kana nabiy nabag ini haad yaqul nabiy nabagini kagolow haadi ha yani wa kay yaqul nabiyu adikra yaqul nabiy kagolay adikra dikriga kagolay alaaa maraatin adikrin kagooli jariwo wallahu aclam في زيارة إن شاء الله بلد بكري المحضر